إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala xalqadii toban iyo toddobaad ee xalaqaadka nafaxaatu ramadaan ayaan u fadhinaa waxaana ka hadli doonaa insha allah tabaaraka watacaala xayaatadan ibni aadamka markay gabagabowda oo qofka uu dhinto dhimashada ayada ah axkaam aada u badan ayaa ka ku dhisanta amaba ka dhalata axkaamtaas waxaa ka mid ah qofka dhintay in la duuga qofkaas dhintay marka in la duuga in la raaca in lagu tukado in la kafaniyo in la dhaqo axkaamteedaay ka mid tahay waxaan rabnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala jus-iyada ama qeybta ku saabsan qofka dhintay in janaasadiisa la raaca iyo tukashada lagu tukada faritaanka lisfaray iyo eh, sidoo kale eh, ajarka ka ayaan insha allah waxayar ka ishaari doonaa nabigeena sala allahu alayhi waali w slam xadiis imaam muslim uu soo saaray ayaa mar saxaabadiisa wuxuu ku yidhi subaxan isagoo soomaniyaa waa bariisay abuubakara wuxuu yidhi aniga kadibna wuxuu yidhi janaasayaa raacay abuubakar wuxuu yidhi aniga kadibna wuxuu yidhi maanta qof miskiin yaa quudiyey abubakara wuxuu yidhi aniga kadibna nabigeen wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam maanta qof xanuunsan yaa booqday abubakara wuxuu yidhi aniga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi markuu ka hadlaayey inta ayada qofkii ilaahay u kulmiyo majtamacna fi mri'in ilaa dakhala aljanna qof intaasoo fadli ah iyo intaasoo shaqo ah kuma kulmaan oo ma wada qabta ilaa hadduu qabta janno ayuu galaa afartaa shay oo jannada luu galaa mid ka mida waxaa weeyaan man tabica minkum alyawma janaaza janaazada raacitaankeeda marka waxay ka mid tahay asbaabta ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa qaaliga ah oo mutaqiinta bas ay helaan lagu muto laguna helo ay ka mid tahay afartan marka in cunada la bixiyo in qofka sooman waxa weeye qof in la sooma in cunada cidda u baahan la siiyo in qofka xanuunsan la booqda iyo qofka waxa weeyaan dhintay janaasadiisa la raaca afartaas arrin aada u badan maahan ama culays badan maahan qofka muuminkaana wuu samayn karaa dhib weyna insha allahu tabaaraka wa malahan marka janna si aan u mudano jidka isaga inaan marno ayuu nabiga noo tilmaamay sala allahu alayhi waali wasalam xadiid kale oo imaam muslim isna uu soo saaray iyo keyrkiiba sida bukhaari iyo ayaa nabigan wuxuu leh sala allahu alayhi waali wasalam man shahida aljanaaza xata yusalii calayha falahu qiraat waman shahidaha xata tudfana kana lahu qirataan qiila wama lqirataan qaala mithlu ljabalayn alcadiimeyn saasuu nabigan leh sala allahu alayhi waali wasalam qofkii qof dhintay raaca lana jiro ilaa laga duuga laba qiraad ayuu leeyahay uu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam laba buurood laba qiraad ayuu leeyahay qiraadka ayaa nabigan la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabigan wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waa laba buuroodoo aada u waaweyn ajirkoodoo kale ayuu helayaa riwaayaad kalaad jabal uxud bay sheegayaan jabal uxudna waa wax aada weyn yani dhirarkiisa ilaa boqol iyo sideed iyo labaatan mitir ayuu ahaa xilliga nabigeena say sheegayaan qolyahan dhulka iyo dhagxaanta iyo buuraha iyo waxaas ku takhasusay hadeertaana boqol iyo lix iyo labaatan mitir waa ay leeyihiin dhirarkiisana waa dhowr kilomitr wax yar ma ahan balarkiisana waa saas oo kale marka waa dhul aada weyn halkii janaadood raacda marka oo ilaa loga laga duuga aad la joogtid laba buurood oo buuraha uxud la eg ajirkood ayuu rabbiga ku siinayaa subxaanahu wa tacaala sidoo kale barabl cazb radia allahu taala an arda ayaa wuxuu leeyahay amarana intii hore fadli ayaa lagu sheegayay oo mar lagu sheega waxaa weeyaan janna lagu heli iyo mar lagu sheega buurta uxud ajar leg ayaa lagu siini laakiin markaana bara bni cazib radia allahu taala an arda ayaa wuxuu leeyahy amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waali w slam biitibac janais nabigan wuxuuna faray inaa janaazada raacno waa amar nabigeena ka yimid sala allahu alayhi waali wasalam marka qofka janaasada raaca marka saddex martaba ayay leedahay martabada koobaad qofku waa inuu ku tukada kadibna markuu tukada iskaga soo noqda waa martaba lidalika zayd ibn thaabit radia allahu taala ada ayaa wuxuu leeyahay haddii aad salaada ku tukata maydka waajibkii waad ridatay saas ayuu leeyahay abu daawuudna wuxuu leeyahay axmed ibn xambal ayaan dhowr jeer ku arkay raximahullah raxmatan waasic imaamkii imaam axmed ahaa oo janaaza ku tukaday kadibna aanan qabrigu raacin ayaan arkay dadkan aan ka fasax qaadanin marka martabada koobaad haddii aad ku tukato hal qiraad ayaad helaysaa sida xadiid kale ku sugan martabada koobaad taas wey martabada labaadna an yatbacaha ila lqabr uu ku tukaday qabriga ayuu kadibna eh, u raacay waa martabada labaad ilaa uu ka suga duugitaanka la duugaayay taana waxa weeyaan wuxuu helayaa labada qiraad uu nabigeena u sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam oo matala jabalayn cadiimeyn tan saddexaadna waxa weeyaan waa inuu qabriga ag istaago ilaa laga duuga waxa weeyaan kadibna uu dembidaaf ilaahay u weydiiyo muddo badan uu taagnaada tathbiit inuu allah subxaanah wa tacaala suga uu rabbi u weydiiyo ayana waxa waa fadli sii dheeriya abu daawuud xadiid uu soo saaray saarayaa nabigan wuxuu le sala allahu alayhi waali wasalam inuu ahan jiray markuu mayd duuga uu ag istaagi jiray wuxuuna dhihi jiray istakfiruu lahu was'aluu lahu tathbiit ilaahay dambidhaaf u weydiiya inaad allah subxaana wa tacaala sugana ilaahay u weydiiya saasuu nabigeen dhihi jiray sal la alay slam wuxuuna ku ciladayn jiray fainahu inahu lan yusal hadda ayaa waxaa weya su-aal laga su-aal qaadi hadda ayaa rabbigiis la weydiini oo nabigiis la weydiini oo diintiis la weydiini oo waxaa weye camalkiisa la weydiini hadda ayaa su-aal ay ku bilaabanaysaan in ilaahi subxana wa tacaala ka dhiga kuwuu rabbiga yiri subxana wa tacaala yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaa dunya wa fi laakhira kaas waxaa weeyaan eh, si u noqda ilahay tathbiit u weydiiya waay qabriga marka booqashada la booqdo amarkaas ayaa afwan janaazada in la raaca amarkaas ayaa laisku siiyey sidoo kale waxaa weeyaan fadaaishaas oo ama janaha lagu hela ama buurta uxud ajar la-ekaa lagu hela ayuu rabbigan subxana wa taala ku bixiyaa intaas waa qeyb qeybta labaad qubuurta in la ziyaarto awal islaamka waa la diiday ilan waxay ku dhawaayeen jaahili iyo gaalnimay ku dhawaayeen wa caleyhi marka waxaa la diidanay wax shaki gelin kara tawxiidkooda amaba dalfinkar ayaa laga ilaalinayay markii dambe nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam tirmidi oo soo saaro saxiixa wuxuu ley nahaytukum can ziyaarati lqubuur fazuruuha hay imaam muslim soo saaray isna imaam muslimna uu saaray muslim iyo tirmidi ayaa soo saaray wuxuu leeyahay waxaan idinka reebay inaad qubuurta ziyaarataan ee ziyaarto ziyaarada waxaa kusugan cinda tirmidi fazuuruuha fa tudakiru tudakkiru laakhira war qubuurta ziyaarta maxaa yeelay aakhira ay idin xasuusini ayuu nabigeen sala allahu alayhi wa alihi wasalam marka qubuurta in la booqda in la ziyaarto laba arrimood ayaa loo tagaa tan koowaad in loo ducooyo qofkaas dhintay camalkiis wuu go-ay allah oo muxuu aha dambi alla loo weydiiyo qodoba qodobkaas oo ducada lagu dul akriyo qodobka labaadna waxa weeyaan in adna aad ka duwneen qofkaas qabriga ku jira oodan ka rooreen oo laga yaaba berri ama beri dambe ama muxuu aha sanadka dambe ama sanadkan gudihiisa inaad ka daba tagto halkaa la gasho ayaa laga yaabaa diyaargarow waa tadkiir bilaakhira inaad aakhira meeshaan u dhamaan doona oo la wada aadi doono inay aakhiro tahay in laisxasuusiyo qodobkaadna qodobka labaad oo loo ziyaarto waa qubuurta in la ziyaarto marka lagu dadaalo qubuurta ziyaaradeeda waa hadiga nabigeena sala allahu alay wasalam ajarna uu kusugan yahay meydkan wuxuu unoqonayaa duca ayuu noqonayaa iyo dambi insha allahu tabaaraka wa tacaala iyo raxmad tan labaadna waxa weya qofka laftirkiisa kuwaara qaadani waxyaabaha beryahan soo kordhay oo runtii bilowday waxaa ka mid a ah in qubuurta la dhiso waxaa ka mid a ah qubuurta in qoraallo lagu sameeyo waxaa ka mid a ah qubuurtii in la nuuriyo oo tajiis lagu sameeyo iyo nuuradayn lagu sameeyo ama la raanjiyey nabigeenana sal ll sl xadiid imaam tirmidi uu soo saaray ona saxiixa wuxuu leeyahay nabigeena saxaabada waxay ka warna inuu nabigeena yiri sal nabigeena inuu udiiday qubuurtii in la dhiso lagu fariisto in waxaawey la nuuradeeyo riwaayaad kalena in lagu dul qoro wax qoraal intaba nabiga ugu diiday sala allahu alayhi waali wasalam marka arrimahaasna oo nahyiga ah culamada qaar tansiih waxaa daheera qaarkood sida kitaabada oo kale laakiin asal ahaan marba hadduu nahyi nabigeena ka yimid sal l slam arrinta aan ka fogaano on qubuurta sidii ay ahayd oo caadig ahayd oo loo duugi jiray aan uduugna qoraalka iyo dhismaha iyo nuuradaynta iyo kuraas in loo ag sameeyo howlahaasoo beryahan meelaha qaar ka bilowday sida hadda nairobida aan joogno kale ka bilowday arrimo ayaga laga degtoonaado qolyahan christanka ah oo nasaarada ah oo jiraanka laa qubuurta dhaqanka ay samaynayaan in lagu dayda arrintayda sax ma ahan arrinka dhismaha qubuurta iyo howlahaas waxa weya gaalada ayaa lagu yaqaana laakiin muslimiinta asal ahaan qubuurteeda caadi ayaa loo dugaa saa ayaa loo deeyaa saas aan ku dadaalno insha allah tabaaraka wa tacaala qubuurtana aan ku dadaalno janaazadana raacnana aan ku dadaalno ilahayna subxaana wa tacala waxaan ka barya nabi asma usna wasifaat alculaa amwaada muslimiinta dhammaantood allah wada naxariisto inta raaxo ku jirtana allahu ziyaadiyo inta dhib ku jirtana ilahi subxana wa tacaala faraj iyo waxa weeyaan tawsica fi lqabri iyo waxa weeyaan cadaabka ku haysta qabri gudihiisa inaad alla ka faydo inta noolna ilahi subxana wa tacala u dhowro rabbiga subxaana wa tacala soonkeenna allah aqbaro salaadeenna iyo acmaasheenna dhammaan allah aqbaro camalkeennana ilahi subxana wa tacala khaalis ilawajhi lkariim allah ka dhigo Eh, ilahay waxaan ka baryana subxana watacala diintiisa inuu saro mariyo kor u qaado eh, wax alle wixii kasoo haro diime ah oo batil ah ilahi subxana watacaala uu ishaaq iyo baabi-in ku sameeyo ahlulislaam koro ka yeelo ahlul kufrigana ilahay uu hoos mariyo hada wallahu aclam w sala allahu waslama ala abdi rasuuli mustafaa